la adeegsado weel dahaba walfidati iyo weel fida ka samaysan wayajuusu waxa bannaan isticmaalu hayrihimaa waxaan labadaa ahayn in la adeegsado oo min alawaani weelashia alawaani waa jamcu aaniya aaniyana waa jamcu ina inana waa weelka oo mufrada aaniya baa u jamca aaniyadana awaani baa lagu sii jamcinaya haddaba weelashi waxaynu u kala qaadaynaa dahab iyo fido oo dhinaca iyo wixii ka soo haray weelkii macdantuu ka samaysan yahay hadday dahab ama fido noqoto waa xaaraan qof muslina rag iyo dumar ba waa ka xaaraan xataa dumarkii koob dahab ka samaysan inay isticmaalaan ay wax ku cabbaan waa ka xaaraan marka rag iyo dumar waa u siman yihiin marka laga hadlayo weelka waxaa kuu iman doonta rag iyo dumarkii in la kala qaadayo marka la yimaado xidhashada dahabkii ma la xidhanaya mise lama xidhanayo waynu kala qaadi doonaa raggii iyo dumarkii laakiin markay xagga adeegsiga noqoto adeegsi maxaa loogala jeedaa inaad cunto ku shubato inaad sharaab ku shubato inaad ka dhigato wax aad wax ku gurto inaad sallad ka dhigato ama xataa wax meesha iska yaallood qalimada iyo wax ku gurato qalab aad adeegsato oo aad waxa weeyi wax kale ku ridatood saa u adeegsato inuu noqdo dahabkiiyo fidadii lama ogola rag iyo dumar maaha un weelku waxaan wax lagu cuno wixii aad wax ku guran wax ku ridanaysay oo dhami waa maxay weelkaasay soo gelaya haddaba lama ogola xaaraanna weeyi dahabkii iyo fidadii labadaasi waa xaaraan wixii dahab iyo fido ka soo hadhay oo dhammi waa xalaal keliya waxaynu soo reebaynaa wixii nijaasta ahaa ila waxaa jiraya nijaastiibaa iyaduna iman karaysa wax nijaasa weel laga sameeyey kaasi isaga waxaa loo isticmaali karaa bay yidhahdeen culamadu wixii engegan waad iskaga ridan kartaa laakiin haddaad caana ku shubato weel gebigiisuba nijaas ka samaysan dee wuu kaa nijaasaynayaa sowma wixii qoyanaa markaa loo isticmaali maayo weelkii hadduu nijaas noqdo hadduuse daahir yahay wax kasta waad u isticmaalaysa walaa yajuusu ma bannaana isticmaalu awaani dahabi in la adeegsado weelashii dahabka ka samaysnaa walfidati iyo kuwii fidada ka samaysnaa in la adeegsado lama ogola wayajuusu waxa banaan iyadu isticmaalu hayrihima wax alla wixii ka soo haray oo hadii macdanta kuweeda khatarta uguba qaalisan ee aan dahab iyo fida waxaa jira maanta macdanaha qaarkood oo dahabkiiba ka qaalisan kaa weel ma laga samaysan karaa haa waa laga samaysan karaa xataa macdantii dahabka ka qaalisanayd waa laga samaysan karayaa laakiin dahabkii iyo fidadii lama ogola sababta ay markaa wixii ka qaalisanaa u banaanaaday dahabkiiyo fidadiina aanay u banaanaynna insha allahu tacaala kutubta dambe iyaynu ku ogaan doona wayajuusu waxa bannaan isticmaalu gayrihimaa wixii labadaa ka soo haray wax ka qaalisan iyo wax ka jabanba ha noqdiyo wax lamidee eh, in la isticmaalo oo min al awaani weelashiiya kii nijaasta ahaa laftiisa wixii engegnaa waa lagu isticmaali karaya kii nijaasida waxaa kamida maalan lafihii maroodiga haddii wax laga samaysto weel haddii laga samaysto wax lagu gurto oo kale marodigii bakti buu dee noqonaya marka wax lagala baxayo xataa haddii la gawraco mar hadduu xaaraan yaho onu xalaal ahayn dee dameer la gawracay unbuu noqonayaa bakti buu iska noqonayaa markaa wiii f weelkii weelkii laga sameeya lafihiisa ama foolkiisa wixii laga samaystaa wax iska nijaasa ayuunbuu noqonaya faslun wasiwaaku mustaxabu fii kulli xaalin wuxuu sheekhu usii araaranayaa weysadii marka weysadii waxbaa ka horeeya waxa ka horeeyaana waa cadaygii cadaygu waa sunno weysada ka horeeya culamada qaarkood waxay yidhahdaan waa sunnayaasha weysada ka ugu horeeya qaarkoodna waxay ka dhigaan sunne iska mustaqiloo madax banaan oo weysada ka horeeya deetana sunnayaasha weysada bisinka ugu horeeyay odhanaya cadayguna waa sunne madax bannaanoo ka horeeya wuxuu ihi wasiwaaku markaa siwaak laba macnoay leedahay ereygan siwaak mar waa cadayashadii inaad cadayato oo bimacna alistiyaak waa masder bay markaa noqonaysa marna waaba cadaygii de qorigii aad isticmaalaysay cadayga ahaa laftiisiina siwaak waa la yidhaahdaa marka maanta tani de waxa weeyaan maxay waa masderkii wasiwaaku cadayashadii la cadayanayey mustaxabbun mid la jecel yahay oo sunno ah weeyi fii kulli xaalin xaalad kastood ku jirto waa wax ilaahayna raalli gelinaya afkana daahirinayo oo mar walba waa la jecel yahay uu fiican haddaana dee salaad ku jirin hadaad salaad ku jirto ood maarata cadagii la soo baxdo dee salaaddii way kaa jabi sooma ilan xarakaad fara badan lama ogoleen laakiin waxaa laga wadaa laga wadaa waa xaaladihii qofka uu ku sugnaa hadduu maalin ku sugan yahay hadduu habeen ku sugan yahay galab gelin hore gelin dambe waxa weye xaaladihii uu ku sugnaayoo dhan yaa laga hadlaya waa sunno weeye ilaa bacda azawaali lisaaimi waxa uu laga soo reebayaa qofkii soomanaa gelin dambe hadday noqoto oo cadeedii ay bartamaha ka iilatoy xaggii qoraxdhaca u iilato waqtigii duurka la gaaro qofkii soomanaa waxaa isaga u wanaagsan inaanu cadayan iyaa u fiican oo waxaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay urtan qofka sooman afkiisa ka soo baxaysa ee soonka daraaddii u imanaysa ayaa ilaahay agtiisa cadarka ka ugu udgoon ka macaan cadaygii markaa urtaa xagga ilaahay laga jecel yahay ee raadkii soonka ah ayuu meesha ka saaraya sidaa daraaddeed khuluuf baa la yidhaahdaa urtaasi khuluufkaa ayuu cadaygii meesha ka saarayaayoo sidaa ayaa markaa aanu waktigaasi loo jeclaysanin baa li ilaa bacda zawaali lisaa'imi markii duhur la gaadho mooyaane qofkii soomanaa intaasuun mooyaane xaaladihii kale oo dhan cadaygii waa sunne waa mid la jecel yahay qofka laga ajri siinayo laakiin waktigaas ay tahay oo qofkiina uu sooman yahay waxa u fiican inaanu markaa cadayanin madhabka imaam shaafici raximah اllahu tacaala wa huwa haddaba cadaygu ama cadayashadu fii alaaati mawaadica saddex goobood marka lagu suganya ama saddex xaaladood ayuu ashaddu istixbaaban sii sunanimo adag yahay sunanimadiisu saddex goor iyay sii xoogan tahay oo muakad uu sii noqonaya sunno la adkeeyey uu noqonaya saddexdaa xaaladood waa maxay kow cinda tagayuri اlfami haddii afku isbedelo oo isla bedelo min asmin afxidhnaan wa gayrihi iyo wixii lamid ah haddii qofka afkiisii uu isbedelay oo ama lown yimid ama uriba ay jirto urtaasoo inta badan ka dhalanaysa qofkii oo afxidhnaa oo ama aan muddo hadlin oo afka isku hayay waxbana aan cunin asmigu markaa waa inuu qofku afxidhnaado oo yacni uu markaa hadalkii iyo cuntadii ka markaa waxaw ka afxidhnaado ayaa asmiga la yidhaahdaa haddaba haddii afxidhnaan daraadeed afku isu bedelo wa waayrihi ama wax kaleba isu bedelo wax kalood cuntay cunto aad cuntay deetana ur samaysay hadii afku isu bedelo urtiisii isbedesho waxaa la sunneeyaa oo muakad noqonaya sunno adag noqonaya cadaygii cinda tagayuri اlfami markii afku isbedelo oo urtiisii isbedesho ama midabkiisiibada ay isbedelaan min asmin afxidhnaan daraaddeed ay isu bedelaan wa gayrihi iyo wax kalaba oo cunto la cunay oo kale ah maalan wa cinda alistiiqaadi min annawmi xaaladda labaad waa marka uu qofku ka tooso hurdada inta badan afkiisii u bedelan yahay xataa haddii aanu wax isbedela ka dareemaynin kol haduu hurdo ka kacay waa u sunne sunno weliba muakada inuu cadaydo oo caday uu ku bilaabo wa cinda alqiyaami ila asalaati marka salaada loo kacayana sunnanimadiisu way sii adkaataa iyadana saddexdaa xaaladood oo de waxa weeyaan weysadiina ay soo isgelayso oo mar kastood salaad u kacaysa inaad weysaysataana way fiican tahay weysadiina inaad markaa cadaygii ka horreysiiso iyaa iyaduna sunno ah markii aad salaada u kacaysana inaad cadayataa sunno weeyi oo waxa weeye weliba muaked sunno la adkeeyey saddexda xaaladood ayaa aada loo adkaynay saxaabadii nebiga qaarkood halkaasuu cadaygu u sugnaan jiray markuu markaa salaada sii gelayo ayuu markaa cadeeyan jiray faslu wa furuudu lwuduui sittatu ashyaaa waa kaa hadda wuxuu inoo galay weysadii taqaasiimtiisiina wuu ku socdaa wuu de hore inoogu soo sheegay wa agartu fiihi min altaqsiimaati wa xasri اlkhisaal furuuddii buu inoo sheegay haddana sunayaashii buu inoo sheegay mid marka furuud la yidhaahdo furuud lwuduu furuud الsalaa haddii lagu yidhaahdo iyo haddii lagu yidhahdo waajibaat اlwuduu iyo waajibaat الsalaa iyo haddii lagu yidhaahdo arkaan اlwuduu ama arkaan الsalaa intuba waa isku macno shaaficiyada agtooda qolyaha qaarkood baa wax kala duduwa laakiin madhabka imaam shaafici raximah اllahu tacaala fardi iyo waajib iyo rukni markii weyse laga hadlayo ama salaad laga hadlayo ama soon laga hadlayo waa isku mid xajka insha allahu tacaala waynu arki doonaayo waajibkii iyo iyo rukniga waynu kala kaxayn doonaa laba ayaynu ka kala dhigi doona haddaba wa furuud lwuduu weysada faralladeedii yacnii rukniyadeedii mid qura haddii laga taga aan weyse jirayn sittatu ashyaaa lix arrimood weeye kow anniyatu cinda gasli wajhi niyadii lala imanayay markaad wejiga mayrayso markaa niyadii waa rukni niyadii waa goorma markii aad wejiga maydhaysay waa inay markaa jirtayoo haddii wejigii aad adigoo aanay niyadiiba jirin kadibna aad istirin weyse ka dhig dee weyse kuu noqon mayso waa in waxaanaad wejiga u maydha markaad wejiga maydhaysay ujeeddadaad iyo dantaadu waa inay ahayd aad weysaysatid haddaad ujeeddo kale u maydhaysay ama ujeeddo la-aanba aad wejiga u maydhaysay taasi weyse kuu noqon mayso marka inagii horena usoo marnayoo madhabku niyada wax muqaarano la yidhaha ama in lala xidhiidhiyo rukniga ayay culammadu ka cabiraan taasi markaa dadka qaarkood waxoogaa fahamkoodii waxay ku yar keentaa way ku yar adkaataa xagga fahamka adiga un mahay culamadii horena qaarkood waybay waxa weeyaan ku adkaatay oo culamadii qaarkood de waaba sida markaa madhabka inta badan laga cabiro waa in markaa qalbigii aad ku xaadirsanaysa inaad weysadii waajibka ahayd ama weysadii inaad weysaysanayso ood markaa saa u taabsiiso salaadiina waa saas oo kale markaad gelayso inay salaadii duhur ee waajibka ahayd ay tahay mamuumna aad tahay aad markaa imaamkii ku daba xidhanayso markaa xaqiiqa ahaan culamada qaarkood baa waxay yidhahdeen culamadii madhabka qaarkood baa waxay yidhaahdeen shaaficiyiinuu naga yar fudaydin lahaa iyaan jeclaan lahayn maxaa yeelay waswaas baa maaragtay nagaga imanaya marka xaqiiqadu waxa weye hadalka shaafici waxaad mooddaa inaan aad loo dhuuxin imaam shaafici wuxuu ujeedaa markan aad weysadii bilaabayso waa inay ujeeddada tahay weysadii waajibka ujeeddo kale aanad lahayn ama ujeedda la-aan aanad u meynaynin markaad salaada gelayso waa inaad ka warqabto salaaddan aad gelaysaa wixii ay tahay laakiin ma aha maarata waxa weyaan fikir iyo waswaas isku fur ma aha inanbaa maal dhaweydii yimido wuxuu u yihi intii aanu waxoogaa fiqiga akhrisanayeyba mar qura kuma xidhan allahu akbar mar iyo laba iyo saddex iyo marka dambaan markaa is idhahdaa bahashi waadiga hadda hadday guntantay marka waxa weeye taasi saas ma aha waa in markan aad salaada gelaysay salaadan aad tukanaysaa wixii ay tahay inay duhur tahay ay tahay salaad waajiba adiguna aad mamuumtahay inaad is-ogoydood ku tala gashan tahay uwy e, ma aha fikir isku beer markaasoo saddexdii macnoba e, hal mar maskaxda isugu keeno saddexdiiba midbaa maqan taas ma aha inaad markaa adiga fikir isku beerto maaha haddaad halkaas saas aad u dhigto dee waswaas ka bixi maysi markaa qodobkaas sidaa loo fahmo waana sida imaam alxarameyn iyo ghazaali iyo imaam nawowi iyo aimo fara badani ay sheegeen oo culamadii marka xuduurka noocaasa ee qofkii inaanu mooganayn un ah iyaa la doonaya anniyatu niyadii cinda gasli اlwajhi markii wejiga aad maydhaysay waa inay niyadii ay jirtay oo ujeeddadaadu ay ahayd aad markaa weysaysatid intii ka dambeysay haddii xataa waxa weeyaan adigoo aan waxba xasuusnayn aad wada maydhay mushkilad ma laha wagaslu wejiga laftiisana dee maydhigiisii waa rukni wejigii rukni buu yahay waanaynu soo aragnay xadkii wejiga muxuu ahaa min manaabiti shacri الra'si اlasliyi ama min manaabiti shacri الra'si اlasliya ilaa muntaha الdaqn طuula wamin min اlأduni ilى اlأduni cardan markaa de waynu la soconaayo si fiican baynu ula haysanaa wejigu intii uu ahaa waynu garanayna haddaba wejigii oo dhammaystiran waa in la mayro wa gaslu lyadayni maca almirfaqayni in labadii gacmood maca xusullada la maydho xusulladiina waa soo gelay waaya hadduu gacmaha maydhay intaanu wejiga de maydhin waa ka sunna ahaan way dhaman doontaa waa gacmaha la sii maydhayo haddana waa ka wejigii maydhay marka markuu wejigii maydho dee gacanta intan hadhay unbaa imika haddana waajibkay noqonayaa soo maha intan kale ile waa soo maydhay intaasunba hadda laga doonaya maanay ahayn maxay noqonaysaa tii hore maanay u asixin ka maqan tartiibtii baa u maqanta taasi meel maaragtay waajibkii hadduu hataa waajibkii niyoodo dee ma soconayso oo ta maxay ka dambaynaysaa wejigay ka dambaynaysaa idan waa inuu waxa weeyaan gacantii oo dhan uu wada maydhaa markuu wejiga maydhay kadib wa masxu bacdi ara'si madaxii wax kamida inuu masaxay meesha uu masaxayaa ama meel tima ku yaallaan ha noqoto ama meel aanay tima ku ool ha noqoto wax uun madaxii ka haba yaraadee inuu masaxo iyo waajibkii yahay wa rijlayn maa maca alkacbayni inuu labadii lugood iyagana maydho ilaa kuraamaha oo maca kuraamaha waa inuu maydho watartiibu tartiibtii yaa iyaduna rukni ah calaa maa dakarnaahu uu u tartiibinayay u kala dambaysiinayay qaabka aynuu sheegnay niyadii oo la xidhiidhaysa maarata wejiga mayrigiisii deetna wejigii baa ku xigaya labadii gacmood baa ku xigaya madaxii baa ku xigaya labadii lugood baa u dambaynay wasunanuhu casharatu ashyaaa wasunanuhu sunantii weysadu casharatu ashyaa iyaduna toban weey kow atasmiyatu bismi illaahi araxmaan araxiimti markuu weysada bilaabayo inuu yidhaahdo bismi illaahi araxmaan araxiim kadibna uu markaa gacmihii maydho ayaa sunnuhu uu yahay wa gaslu lkafayni labada kaf inuu maydho qabla idkhaalihima alinaaa inta aanu weelkii gelinin hadduu weelku hadduu yahay mid uu gacanta kaga darsanayo oo gacanta uu biyaha kaga qaadanayo waa inuu horta horraysiiyaa maydhiga gacmaha inta aanu weelka gelin weliba hadii uu hurdo ka kacay dee arintaas inuu weelkii dafsi gacmuhu makruuh baabay noqonaysa wlmadmadatu markaa de waa saas oo waxa weeye haddii uu markaa weelkii uu saa uga darsanayo inuu horta gacmihii sii maydho iyaa sunnihii noqonaya hadduu hurdo ka kacayna mar walba inuu mayro ayaa iyadana sunnihii noqonaya wlmadmadatu sidoo kale luqluqashadii ayaa iyaduna sunno ah luqluqashada iyaduna sunno ayay noqonaysaa walistinshaaqu sidoo kale sandaarsigii isaguna sunnuu noqonaya wa masxu jamiici ara'si madaxa oo dhan inuu wada masaxo isaguna sunnuu noqonaya weliba intuu xaggan bilowga ka bilaabo uu qadaadka gaadho haddana uu soo noqdo ayaa markaa sunnihii uu yahay markaa madaxoo dhan wada masxidiisu waa sunne qayb kamida ah ama wax kamida ah in la masaxaana waa rukni wamasxu ludunayni labadii dhagood in la masaxo daahirihimaa dhabarkoodii dhabarku waa aggan xaggaa weeyaan dhabarkii wa bainihimaa baainkii waa kan markaa dhabarkoodan waa la masaxaya suulkaana lagu masaxaya murdisada taynu u naqaano aarabigana sabaabada la yhad musabixada la yidhaahdana baainkan ayaa lagu masaxaya marka baainkii iyo daahirkiiba waa la masaxaya daahirihimaa dhagaha daahirkoodii dhabarkoodii wa baatinihimaa iyo bogoodii labadiiba in la masaxo laguna masaxo bimaain jadiidin biyo cusub maxay ka cusub yihiin yani waa biyo aan ahayn kuwii uu ku masaxay madax markuu madaxii masaxo qoyaankii gacmaha ku hadhay uun dhagaha ku masixi maayo ee sunnuhu waa maxay inuu biyo cusub dhegihii haddana uu u soo qaado oo uu ku masaxo sidaa weeyaan sunnuhu xadiidkuna sidaasuu ku soo arooray culammadu sixadiisay isku qabtaan laakiin xadiidku taasuu sheegay laakiin inaad tii madaxa u dhagahana ku masaxdo xadiis ma sheegin culamaduna sidan ay u badan yihiin in markaa biyihii madaxa lagu masaxay maahe biyo cusub dhagaha lagu masaxay wamasxu ludunayni labadii dhagood in la masaxo daahirihimaa dhabarkoodii wa baatinihimaa iyo bogoodiiba bimaain jadiidin biyo cusub lagu masaxo watakliili lixyati lkafati wa takhliili in biyihii la dhexgeliyo allixyati garhkii alkafati cufnayd markaa garhkii cufnaa af soomaali garhkii cufnaana dee waynagii hore usoo marnayo markii wejiga la maydhayo garhku muxuu kamid yahay wejigiibuu kamid yahay soo oo markaa wejiga la maydhayaa isagana la maydhayey laakiin halkee la maydhayey daahirkiisan soo qofka kula hadlaya soo eegaya daahirkaasaa waajibku ahaa haddaba baainkii iyo daakhilkii iyaga in biyaha la gaadhsiiyo la geliyaa maxay noqonaysaa sunay iska noqonaysa allixyat ilkafati maxaa meeshaa ka baxaya garhkii isagu khafiifka ahaa ean cufnayn isagii maxaa waajibkiisii noqonaya in garhkii gebigiisaba timihii in la wada mayro gudahana biyihii la gaadhsiiyo harag iyo diirka ay markaa biyihii gaadhaanbaa isaga waajib noqonaysa garhka cufanaye ka kalena maxaa lagu kala garanayay qofka kula fadhiya ee kuu sheekaynaya hadduu jirkaagii ka dhex arkaya maxaynu nidhi waa khafiif haddii aanu jirhkii ka dhex arkayna waa kaiif marka inuu dheeraado maaha garhku isagoo dheer buu iska noqon karaa khafiif xoogaa dhowr timoodoo dheeraaday iska noqon karay inuu gaabtaana iyaduna sheegi maysa inaanu ahayn kaiif isagoo gaaban oo maaragtay laga yaabo inuu de maqasba kaga shaqeeyey oo wax yarba ka tegey ayuu iska noqon karaa kaiif noqon karaya haddii aan laga dhex arkaynin diirkii haddaan laga arkan araggi wa takhliilu asaabici اlyadayni wاrijlayni in biyaha maaragtay ama faraha la geliyo oo la dhex geliyo farihii labada gacmood iyo faraha labada lugoodba in markaa faraha la dhexgeliyo kuwii markaa gacmahana laysdhexgeliyo kuwii lugahana faryarada waxa weeye laba kasta la kala dhexgeliyo si biyihii si fiican inay u gaadheen loo hubsado in biyaha la gaadhsiiyaa waa waajib baynu nidhi gudaha faraha inay biyuhu gaadhaan waa maxay waa waajib takhliilkanina waa waa sunne wuu sii akidaya wa taqdiimu اlyumna cala اlyusraa wa taqdiimu اlyumna midigtii in laga hormariyo cala اlyusraa bidixdii waa goorma dee markaad labadii gacmood maydhayso midigtii baad maydhi markaasaad haddana bidixdii maydhi waa sunne haddaad markaa khilaafto ood hal mar wada maydho ama aad bidixdii ku horeysood midigtii ku dambayso weysadaadii maxay noqonaysaa way gudaysaa way asaxaysaa laakiin sunihii baad khilaaftay labadii lugoodna waa saasoo kale qofkii gacan qura ku shaqaynayey isaga xubnihii oo dhammi waa u sidaa oo xataa wejigii markuu maydhayo sunnihiisii muxuu noqonayaa inuu dhinaca midig horreysiiyo laakiin qofkii labada gacmood ku shaqaynayey dee labadii gacmoodba sunnuhu waa inuu labadii gacmoodba ku wada maydho wejiga markaa isagu la odhan maayo dhinaca midig horreysi wa taqdiimu lyumna midig laga hormariyo cala lyusraa baa sunnaa wاطahaaratu halaaan halaaa wاطahaaratu طahaaro qaadashadii ama weyse qaadashadii halaaan halaaan saddex saddex in markaa ahaaradii ay noqoto oo weysadii ay saddex saddex noqoto waliba xataa culamada qaarkood waxay yidhahdeen bisinka laftiisii waa saddex goor bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi oo ku socodsiinaya dikrigii ka dambeeyey ashhadu an laa ilaaha ila allah laa shariika lah ashhadu anna maxameda cabduhu warasuuluh allahuma ajcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutaahiriin riwaayad imaamu axmed iyo ay warinayaan iyaa sheegaysa in saddex goor la odhanayo dikriga ama kaasoo ama subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astafiruka waatuubu ilayka oo iyadana kadib la yidhaahdo saddex goor baa u soo aroortay markaa waa la mid bay yidhaahdeeno isaga laftiisana saddexdii goor iska sunno ayay noqonayaan gacmihii markaa mayrigoodii saddex bay noqonayaan luqluqashadii sandaarsigii saddex saddex bay noqonayaan qaabkay u noqonayaanna waa soo marnay kitaabkii hore ku soo aragnay wejigii saddex goor buu noqonayaa gacmihii saddex goor iyay noqonayaan madaxii masixitaankoodii iyagana isaguna muxuu noqonayaa saddex goor dhagihiina saddex goor baa iyagana la masaxayaa lugihiina midiiba saddex goor baa la maydhaya marka taas lugaha ayaanay dadku aada u fahminoo laga yaabaa inaanay la soconin lugtii markaad hal mar biyihii wada gaadhsiiso intii waajibkaydaad ilaa kuraamihii maydho maxaa kuu xasilay hal aslaa kuu xasisha haddana mar labaad inaad intaad farihii ka soo bilowdo ilaa iyo kuraamihii soo gaadhsiiso haddana mar saddexaad intaad farihii ka soo bilowdo ilaa iyo kuraamihii aad soo gaadhsiiso tii midig tii bidixna saasoo aad samayso ayaa uu noqonayaa sunnihii haddii markaa markii koobaad aanad xubinkii wada gaadhsiin sida gacantii oo kale markii hore waad maydhay laakiin qayb baad ka tagtay mar labaadkiibaad haddana maydhay maxay iska noqonaysaa uun hal khaslo uunbay iska noqonaysaa labadii kale way ku harhsayin wاطahaaratu ثalaaثa ثalaaثa طahaaro qaadashadii saddex saddex iyadana in laga dhigo wاlmuwaalaatu isku xidhiidhin laysku xidhiidhiyo weysadii markii wejigii la maydhay haddana kadib la maydhay gacmihii hadana kadib madaxii la masaxay hadana iyadoo aan waxba loo dhexaysiinin waalaadku waxay ku xasilaysaa bay hahdeen waa inuu xubinka dambe maydho isagoo xubinkii ka horeeyey iyo isaga aanay udhe xubin walba waa inaanay xubinkii ka horeeyey isaga aanay u dhaxaynin muddo uu xubinkii ka horeeyey engegi karo iyadoo hawadu degan tahay jawiguna jawi caadiya yahay hadii uu markaa dib dhigo xubinkii ku xigay maydhigiisa ilaa uu ki ka hor engegayo dee qofkaasi markaa muwaalaadkii wuu ka tegey haddii laakiin isagao weli sii qoyan uu kii ku xigay mayro haddana kaasoo sii qoyan uu kii ku xigay mayro muwaalaadkii markaa wuu xasilay faslu walistinjaau waajibu min albawli wاlgaaidi wاlأfضل an yastanjiya bاlaxjaari uma yutbicaha biاlmaa halkan wuxuu kaga waramayaa istinjaagii alistinjaa waa in labadii makraj halkii kaadidu ka soo baxaysay halkii saxaradu ka soo baxaysay najaasada laga daahiriyo ayaa istinjaa la yidhaahda in najaasadii laga nadiifiyo iyo istinja la yidhahda ama biyo ha la isticmaalo ama dhagaxaan ha la isticmaale marka dhagaxaanta la isticmaalayo culamadu marka magac gaarana wuu leeyahay dhagaxaanta la isticmaal istijmaarna waa la yidhaahdaa marka istinja labadiiba waa loo isticmaalaa istijmaar laakiin maxay gaar ku noqonaysaa dhagaxaantii oo la isticmaalay walistinjaau istinjada qofku uu istinjoonayaa waajibun waa waajib min albawli kaadidii inuu markaa ka istinjoodo wlaaidi saxaaradii inuu ka istinjoodo idan istinjada xukunkeedu waa maxay sunna mise waa waajib istinjadu waa waajib kaadidii waa waajib iyada mar walba saxaradiina haaidkii iyadana waa waajib haddii ay meeshii ay ka soo baxday mid waxmarin aysa tahay laakiin haddii aanay meeshi waxba marinayn baa la yidhi qofka inta maaragtay laga yaabo dee in xaaladdu ay ku adkaatay oo caleenta iyo waxaa iskaba cunay oo markaa sidii xoolaha u saaleeyey oo wax yaroo engegan oo aan markaa waxba marinaynin ay ka yimaadeen xaaladaa iyadaa waxay yidhahdeen culamadu waa iska sunne mar haddaan meeshii waxbaba marin iyada waxay iska noqonaysaa sunne laakiin dee kaadidii mar walba de meeshii way qoynaysaayo waxbay marinaysaa marka iyada mar walba waajib bay noqonaysa walistinjaau istinjadii waajibun waajib weey min albawli kaadidii in laga istinjoodo walghaa'iti iyo saxaradii in laga istinjoodo walafdalu sida fiicani an yastanjiya waa inuu qofku ku istinjoodo bilaxjaari dhagxaan waa inuu ku istinjoodo dhagxaan waxaa loogala jeedaa shuruuddii aynu soo aragnay wixii laga helay shay kasta oo adke ah waxaynu diidaynaa markaa wixii furfurnaa sida markaa waxa weeye eh, ciid furfuran oo aan markaa waxa weeyaan ishaysanin oo kale wax kasta oo markaa waxa weeye ishaysto adag oo aan qoyanayn sidoo kale qaalic ah meeshii wax ka tiraya sidoo kale daahir ah oo aan nijaas ahayn sidoo kale aan muxtaramna ahayn wixii la ixtiraamayay cilmigu ku qornaayoo kale waraaqihii cilmigu ku qornaa cuntadii iyo wixii lamidka ahaa waa inaanu ahayn wixii markaa intaa laga helo de istinjadii way ku asaxaysaayo dhagxaantiibu lamid noqonaya walafdalu haddaba sida fiicani buu yidhi an yastanjiya qofku waaba inuu ku istinjoodo bilaxjaari horta dhagaxaan uma yutbicahaa kadibna uu raaciyo bilmaai biyihi dhagaxaan iyo wax lamida ah inuu horta meeshii ku nadiifiyo yaa wanaagsan kadibna uu biyaha ka dabageeyo maxaa la nacayaa waxaa la nacayaa inuu qofku gacmaha ula taga najaasadii markaa iska khafiif nijaasada meeshii inaad markaa ka yarayso isku day maxaad ku yaraynaysaa dee dhagaxaanta iyo harqadaha loogu talagalay iyo waxyaalahaasi markaad meeshii najaasadii ka khafiifisa ee aad ka agaajiso inta yare hadha inaad markaa biyihii ku maydhood gacanta ula tagto waa dee khafiif bay noqonaysaa waa fududaanaysa markaa in labadii la israaciyaa saasay u fiicanta wlafdalu sida fiican an yastanjiya biaxjaari axjaar inuu ku istinjoodo weye uma yutbicahaa bilmaai kadibna uu biyo raaciyo wayajuusu waxaa bannaan an yaqtasira cala almaai inuu biyo ku kaaftoomo aw calaa alaaati axjaarin ama saddex dhagax uu iskaga kaaftoomo yunqii bihina almaxalla saddexdaa dhagaxoo dhagaxoo uu ku nadiifinayo meeshii fain araada hadduu doono aliqtisaara calaa axadihimaa midkood inuu ku kaaftoomo falmaau afdalu biyaha ayaa la dooraya oo loo dooray oo u fadli badan markaa waxa ugu fadli badan ee ugu wanaagsani waa inaad labadii isu geysood ood horreysiiso ama harqadihii biyahana aad ka dambeysiiso xaggii fadliga waxaa kaga soo ku soo xiga inaad biyaha ku kaaftoonto waxa ugu hooseeya inaad dhagaxaantii ama harqadihii aad ku kaaftoonto adigoo biyihii helaya warqadihii ma ku kaaftoomi karaysaa adigoo biyo haysta biyihiina waa ku ag yaallaan waxaa maaragtay eh, manaadiishan ama warqadahan ay maaragtay iskaga hagaajiyaanna way dhigeen meesha miyaa lagu ogolaya inaad intood warqadihii iska marmarisa uun ood saddexdii jeer ama afar ama shan jeerba ama toddoba jeerba aad masaxdood meeshii deetana ka hagaajiso aad iska kacdo ood salaaddii intaad weysata iska gasho ya saxba waad isku qabateen waayahay hore hadda waxbaynu kusoo ishaarnay baan u malaynay wa iska way asaxaysaa way asaxaysaa way kuu banaanta waa cafwi iyo saamax weeyaan markaa adigoo biyihii haysta inaad iskaga kaaftoontaa way kuu banaan laakiin waa laga fiican yahay haddaba dhagaxaantii shuruud buu sheegay waa inay saddex yihiin saddex jeer waa inaad meeshii masaxdaayo markii hore wixii aad ku masaxday maaha wax kale meeshii aad ku masaxday maaha meel kale waa inaad ku masaxdaa doona dhagax mid quraba ha noqdo dhagax weyn haddaad soo qaado ood qayb kamida ama dhinac kamida ku masaxdo ood mar labaadkiina dhinac kale ku masaxdo mar saddexaadkiina aad dhinac kale ku masaxdo waa caadi marka in dhagxaantu ay saddex kala duwan noqdaan khasab maaha laakiin waxaan aad ku masaxaysaa meesha aad ku masaxaysaa waa inay saddex meelood oo kala duwan ay tahay taa lafteedana meelaha qaarkood dadka qaarkood baa qalad ka yargalaaye qofkii maalan xamaamkiibuu galay oo dee waanu saxarooday markaa saddexdii dhagax ma midna kaadib iskaga masaxayaa labana saxaradib iskaga masaxayaa dadka qaar baa sidaa u fahmay may kaadidiina saddex baad iskaga masixi saxaradiina saddex mid waliba waa saddex gaaruu leeyay oo aan kan saddexdiisi ahayno waa laba shay oo kala duwan weeyaan marka waxaa la doonayaa uun mar wal mid walba inaad saddex jeer masaxdo waxaad markasta kasta ku masaxaysaana markii hore aad ku masaxday aanu ahayn meeshaad ku masaxaysaa meeshaad markii hore ku masaxday waa inaanay ahayn masaxaad walibana waa inay meeshii oo dhan wada masaxday oo haddaad qayb ku masaxdo markii koobaad dhagaxii koobaad qayb baad ku masaxday dhagaxii labaadna qayb baad ku masaxday dhagaxii saddexaadna qayb kale meel kaleo aanad dhagxaantii hore aanay gaadhin baad ku masaxday maxaa kuu xasilay hal masaxaad baa kuu xasishay masaxaad keliya ayaa ku xasishay waxaa la doonayaa masaxaad waliba inay meeshoo dhan wada marto ka labaadna waa saasoo kale masaxaadda saddexaadna waa saasoo kale waa inay iyaduna wada marto shardiga kaluu inoo sheegay yunqii bihina almaxalla buu yihi waa in meeshii uu nadiifiyo dee in meeshii uu nadiifiyo oo aanay waxba ku hadhinoo hadduu haddana mar kale masax is aanay waxba soo raacay markaasay meeshii nadiifowday marka wixii kale aad ku masax istiraahdaa aanu waxba ka soo qaadaynin inaad biyo ku maydho un mooyaane waxa ku haray uu yahay wax aan wax kale waxba ka taraynin markaas ayay meesha nadiif noqotay والاقتصار أن يستج... والأفضل أن يستجيب بالأحجار ثم يتبعها بالماء ويجوز وحبا أن يقتصر على الماء بينه كافتوم أو على ثلاثة أحجار لما صدح دقح أو ينقي بهن المحل ماشا وكن نظيفين فإن أراد الاقتصار هذو دونين كافتوم على أحدهما لبضا من أهان فالماء أفضل بها وناكسن ويجتنب قفك حسك إلى استقبال القبلة قبلة إنه أولا تشيستو maaragtay xaajo gudashadii wastidbaaraha iyo inuu daba jeediyo markii uu xaajo gudanayo fi saxraa'i hadduu meel bannaana oo aan dhisma ahayn ku jiro haduu qofku markii xaajadii uu gudanayo waxaa la doonayaa kacbadii iyo qibladii inuu ixtiraamo oo uu sharfu karaameeyo deetana muxuu samaynayaa hadduu meel bannaana joogo wax asturayaana aanay jirin hadduu geed iyo wax xagga dambe ka maro dhib ma haduu geed xagga dambe ka maro ama wax asturayaa ay jiraan dhib male laakiin meel banaano wax uu isku asturaya aanay jirin hadduu xaajadii ku gudanayo qiblada una jeedsan maayo una daba jeedin maayo labaduba xaaraan wey labaduba xaaraan bay noqonayaan haddii uu saatir jiro oo wax kaa asturayaa uu jiro waa makruuhe xaaraan noqon maayaan makruuhunbay noqonayaane xaaraan noqon maayaan hadday meeshu tahay bay culamadu culammadu suuligii iyo wixii dhismaha waxanba loogu talagalayna ee looguma talagalay in xaajada lagu guto taas iyadu noqon mayso karaahana kaa noqon mayso xaaladda iyadaa xaaraanti karaahadiiba waad ka badbaadaysa laakiin markii aad meel banaana u baxdood geed ku gabato meeshani meel loogu talagalay in lagu xaajo guta ma aha marka iyada istiqbaalkii istidbaarkii maxay noqonayaan makruuh bay noqonayaan markaad geed ku gabato ood xaggii qiblada iska mariso ama wax lamida makruuh bay noqonaya wuxuu yidhi wayajtanibu qofku uu ka dheeraan istiqbaala qiblati qiblada qaabilaadeediiy waistikbaaraha u dabajeedinteedii fi saxraai meel banaana ah hadduu joogo oo aanu dhisme ku jirin markaa markuu banaankaa joogo dee ama makruuh bay noqon ama xaaraan hadduu wax isku asturay wax ku gabaday makruuh bay noqon haddaan waxba ku gabanna xaaraan bay noqon wayujtanabu waxaa laga dheeraan albawlu kukaadi lagu kaadsho walghaaiti walghaa'itu ama saxaro lagu saxaroodo filmaai raakidi biyihii fadhiyey barkadii iyo wixii lamidka ahaa biyihii fadhiyey ee aan socon biyaha socdo baddaa ka mida baddu way socotaa laakiin biyihii fadhiyey sida barkadihi iyo wixii lamidka ahaa inuu qofku ku dhex kaadsho ama uu ku dhex waa makruuh arin foolxu weeyi oo karaahadeedu weliba ay adag tahay waa inuu qofku markaa iska ilaaliyo xataa hadday doonaan biyuu ha oo qulataynkiiba ha ka bataan laakiin waxa weeye dee waa biyihii oo markaa wax dadku ay markaa ka yaqiqsoonayaan oo la karaahiyeysanayo dadku ay kahanayaan in ayaad markaa waxa weeye ku dhex samaynaysaa markaa arrin makruuha oo laga fiican yahay weeye waa inuu qofku iska ilaaliyo wa taxta shajarati اlmusmirati geedkii midhaynayey isagana hoostiisa in lagu xaajo guto ayaa iyaduna layska ilaalinaya geedku markaa ama markaa midha yeesho ama bilaa midhaba markaa ha noqdo kol hadduu geed midheeyo yahay midhihiisana dadku soo raadsadaan inaad xaajadii la hoos tagtaa waa arin iyaduna laysu diiday oo u dhaxaysa inay makruuh noqoto iyo inay xaaraanba noqoto wa fi ariiqi wadadii inaad ku xaajo gudato ayaa iyaduna la karaahiyeysanaya waxaan o dhan madhabku de u karaahiyeysanayaa culamada qaarkoodna waa xaaraan waabay yidhaahdeen wa fi ariiqi wadadii inaad iyadana ku xaajo gudato ayaa iyaduna makruuha waili harhkii dadku ay harsanayeen inaad ku kuwaa horada dadka ayaad dhibaataynaysa meel goda inaad markaa waxa weey aad maalan kaadidii oo kale aad la tagto ood god yar ku hagaajiso de waxaa iskaba dhici karta in bahalkaaga soo boodo soo marka iyaduna makruuh weeyaano waa inuu qofku iska ilaaliyo walaa yatakalamu cala albawli waalqaa'id qofku ku hadli maayo kaadidii iyo saxaradii iyaduna makruuh weeye kolkii xaajo gudanayo inuu hadlaa arrin markaa laga fiican yahay oo makruuha iyay iyaduna noqonaysa walaa yastaqbilu shamsa waalqamara qoraxda iyo dayixiina iyagana qaabili maayo walaa yani ujeedsan maayo walaa yastadbiruhumaa dhabarkana u jeedin maayo halkanuu markaa arkay ninkii yidhi culamaana qasta waxaynu soo nidhi qibladii ina hana u daba halkana wuxuu yihi sheekhi dayix iyo cadeedii una jeedsan maayo una daba jeedin maayo marka ninkaas afartiiba waa laysu diiday afartii jihaba waa laysu diiday markaasuu xagga sare markaa u kaleedhiyey ba yidhaahda markaa de way ka qaldantaye meel dhexe ku aadin karayay oo maaragta isaga laftiisu waxoogaa maskaxda aada ugamuu shaqaysiinin waxaa laga hadlayaana de ma aha mashriq iyo maqrib laga hadlaya qoraxdiio xaggaa kaa xigta inaad u jeedsataa laga hadlaya aae agga sare iska jirto oo kale dee markaa qoraxdii umabaad jeedsanin sideedabana madhabka waxaa la yidhi in la istiqbaalo unbaa makruuhehe istidbaarku waxba makruuh maaha istiqbaalka in loola jeedsado ayaa makruuha ayaa madhabka culamadiisu ay u badan yihiin iyadoo markaa la ixtiraamayo labada nayireenka ilaahay subxaanahu watacaala uu adduunka ku iftiimiyey ixtiraam la ixtiraamayo waxa fiican inaan loo jeedsan bay yidhaahdeen laakiin loo daba jeediyaa iyadu basi ma oo madhabka agtiisa makruuh kuma aha imaamu nawowina isagu waxaa buu yidhi kitaab taxqiiq la yidhah uu leeyahay istiqbaalka istidbaarka labada midna makruuh ma ah laakiin madhabku wuxuu u badan yahay madhabku uu yahay istiqbaalka la qaabilaya inuu yahay makruuh isaga laftiisu xaaraan maa dee waa makruuh haddii qofkii ay dee u baahdo oo dhinac kale u jeedsado uu waado dee wuu isaga jeedsanaya ilan xaaraan maahe qibladii la mid ma aha marka ka makruuhina waa istiqbaalka uune ma aha istidbaarka walaa yastanjii biyamiinihi qofku ku istinjoon maayo midigtiisa midigta ku istinjoon maayo ama dhagaxa isticmaalayo ama biyaha isticmaalaye xubinkii uu dhaqayey midigta ku dhaqi maaye muxuu ku dhaqayaa bidixduu ku maydhaya midigtuna inay markaa icaanaysay biyihii ku shubtaa dhib ma laha hadduu dhagax isticmaalayana dhagax hadduu isticmaalayo dhagaxiibuu ku qabsanayaa midigta xubinkiisiina muxuu ku qabanayaa ya bidixda saasuu samaynaya markaa waxa weeyaan culamadiibay qaarkood xaaladda sidee la yeelayaa bay culamada qaarkood halkaas hadal dheer ka keeneen midigtii yaan lagu istinjoon baa la yidhi de markaa midigtii waa in meeshan laga fogeeyo oon dhagaxiina lagu qaban sidanna de markaa maxaa la samayn ragga qaarkood baa yidhi markaa labada cirbood iyuu ku qabanayaa dhagaxa culamada qaarkood baa sidaa yidhi laakiin sida saxdii waxa weeye dhagaxa wuu ku qabsanayaa midigta laakiin waxay yidhaahdeen isaga ku masixi maayo bidixda ayuu isticmaalaya xubinka ayuu markaa ku masaxaya haddii markaa de saxaara iskaga nadiifinayna bidixdii ayuunbaabu isticmaalay walaa yastanji ku istinjoon maayo biyamiinihi midigtiisa ku istinjoon maayo faslun waladii yanqud lwuduua sittatu ashyaaa waladii yanqud lwuduua weysada haddaba aynu soo ansixinnay ee qofkii soo weysaystay maxaa ka jebiya maxaa buriya wاladii yanqud اlwuduuءa weysada waxaa buriyaa sitatu ashyaa saasaa aniga ii qoran maxaa idiin qoran abca daarminhaaj qof haystaa mid ku jira daarminhaaj kamsaa ku qoran taasaa saxa waayo shuruuxdii kitaabka oo dhami taqriiban saasay qorayaan marka khamsatu ashyaa weeyaan ya ha dabca daarminhaaj baa laba ka yaalla ama midna sitay qortay midna khamsay qortay <laughs> ah, marka hadda iyadii baaba iskhilaaftay eh, ta saxdii waxa wey waa khamsada wey maxaa yeelay shuruuxdii kitaabka dee waktigii hore la qoray culamadii shuruuxda qortay khamsadaasun bay wada tirinayaan oo iyagu xabad xabad alawalu athani athaliu alraabicu alkhaamisu wax asaadisu leh kuma arag iqnaaca waan eegay kifaayatulakhiyaarkana waan ka eegay kan aynu insha allahu tacala ku xigsiin doonno oo qaasimigii ihina isaguna alawal aلثaani aلثaaliث aلraabic alkhamis un buu leeyay mid asalis niima jiro mid salis laga dhigi kara halkan waynu sheegi doonaa laakiin de kitaabka maaratay sidii musanifka u qoray in loo ilaaliyo ayaa muhiima marka sitatu ashyaa haddii la yidhaahdo dhib ma laha tira ahaanoo mid aynu li ka dhigi karnaa wuu jira laakiin kitaabku waxay u badan tahay inuu khamsatu ashyaa yahay shan shay wey kharaja min asabiilayni wixii ka soo baxa labada jid halkii kaadu ka soo baxaysay iyo halkii saxaaradu ka soo baxaysay wixii ka soo baxa dee weyse wuu jeliya waa wuxuu doona noqdo dii qofkii waxa weeye dawo oo kale lagu shubo maxaynu nidhi oh, haddana dawadii wax ka midii soo baxo maxay noqonaysaa weysadii way jabaysa ama de waxbaaba maaragtay lagu baarhayey baa la geliyey xubinkiisii markaasa haddana laga soo bixiyey kol haddii wax la soo baxeen weysadii way jabtay wax alla wixii ka soo baxaaba waxba hadduu meeshaa ka soo baxo weyse meeshaa ma jirto maxaa laga soo reebayey kutubta qaar ka soo reebayeen almaniy waynu soo aragay soo maha manidaa laga soo reebay wاnnawmu calىa gayri hay-ati اlmutamakini iyo in loo seexdo si aan ahayn sidii ninkii salka dhulka ku hayey ee mutamakinka la odhanayay hurdadii weysada way jabinaysa ama hurdadaasi hurdo markaa xooganoo qofku dee waxa weeyaan ilaa iyo khuuro gaadhay ha noqoto oo khuuriyeyba ama hurdo khafiifa ha noqoto kol hadduu qofku seexday uu gamcay ama ha ku fogaada ama yaanu ku fogaanin weysadaasi maxay jabisay weysadii way jabisay waxaa laga soo reebayaa qofkii fadhiyay ee salka shaygu ku fadhiyo ku hayay kaasi hurdadii intay doontaha ka qaadato hadduu doono maantao dhan ha hurdo weysadiisii maxay noqonaysaa weysadiisii way jirtaa weysadiisii ma buraysay way u jirtaa xataa hadduu salaad ku jiro waa kuwii odhanayey ya salaadii ya kama jabayso lannahu dee mama weyse jabin marka waxa weeyaan salaadiisiina way u jiraysa wاnnawmu calىa gayri hay-ati اlmutamakini inuu qofku u seexdo sidii tamakunka ahayd ama inuu salka dhulka ku hayo ahayd si aan ahayn wa zawaalu اlcaqli garaadka oo suula bisukrin sikraan sakrad ku suula aw maradin ama xanuun ku suula xanuunkii maxaa soo gelaya waalidii baa soo gelaysade waalidii iyo sooxdintii ba way soo gelayaan marka haddii qofka caqligiisii uu zuulo iyadana weysadii way ka jabaysaa wa lamsu rajuli اlmarأaةa اlأjnabiyata min gayri xaa'ilin wa lamsu rajuli ninkii inuu taabto almarأaةa اlأjnabiyata qofkii dumarka ahayd ee ka ajnabiga ahayd min gayri xaa'ilin wax kala teedaa iyadoo aanu jirin haddii jidhkii ninka iyo qofkii dumar ahayd jirhkoodii istaabto weysadii way jabaysaa labadoodaba way ka jabaysaa shuruuddii aynu soo sheegnay haddii la helo waa inay labaduba yihiin kuwa gaadhay heer ay dareen yeeshaan xaddu shahwo waa inay labaduba gaadheen waana inay yihiin laba isgeya laba isgeyana waa inay yihiin labadii isqabay ka warrama dee way iska jebinayeen labadii isqabay marka alajnabiyati marka laleeyahay yani aan maxramka ahayn unbaa loo jeeda labadii aan maxramka isu ahayn de gabadha ninkeedu maxramkeedii ma aha maarata maxramkeedii ma aha waa laga dadku inay u fahmaan keligeed lama safri karayso keligeed way la safri karaysaa keligeed waxay la safri kartaa qof ama maxram ah ama qaba qof maxram ah ama qof qaba addoonkeedana waa la raacinayaa walow aanu isagu maxram ahayn wamasu farji اlaadamiyi bibaطini اlkafi sidoo kale kii shanaad weeyaane waa qof aadamiya xubinkiisii taranka in lagu taabto bogga markaa kafka ama curcurka oo markaa baabacadii soo gelayso iyo farahaba boggoodaasi wamasu xalqati duburihi taasay talixaad ka dhigayan qoladan sitatu ashyaali laakiin culammadu isku mid unbay iyad iyo tan ka horeysa ay ka wada dhigeen wamasu xalqati duburihi cala aljadiidi iyo sidoo kale inuu taabto wareegga salkiisii ama halkii ay markaa saxaradu ka soo baxaysay cala aljadiidi ereygaasi wuu inaga cusub yahay imaamu shaafici raximah llahu tacaala wax madhabulqadiim la yidhah wax madhabuljadiid la yidhaha buu kale leeyahay madhabulqadiimku waa intaanu masar tegin markii dambe sheekhu masar buu tego masar buu ku dhintay madhabkiisii uu markaa fadwooday maxaa la yidhaahdaa almadhab alqadiim baa la yidhahdaa markuu masar tegey wixii uu fadwooday ee wixii hore khilaafsanaana maxaa la yidhaahdaa almadhab اljadiid baa la yidhaahdaa marka kaa jadiidka a la qaataayo dee hore wuu ka noqday oo kan u noqday baa la qaataa haddaba qowlkiisa jadiidkii waxa weeye qofku hadduu dabadiisa taabto oo halkii saxaaradu ka soo baxaysa xalqada waxa loogala jeeda waa inta isku xidhmaysa isku daboolmaysa ee saxaaraduna ay soo dhex marayso inta halkaa hadduu taabto weysadii way ka abaysaa lakin haddii aanu halkaa taabanin weysadii ka jabi mayso wsal اllah wslm alى nabiyina mxamed wallah aclam